alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah ama bacd aayadda شhan iyo toddobaatan ee suuraة اlbaqara afa tadmacuuna buu ilaahay ma waxaad rajaynaysaan oo sugaysaan haddaad tihiin dadka muslimiinta ah an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan oo ay idiin jiibiyaan ay idin waa runtiin waqad kaana fariiqun minhum waxaanay ahaayeen koox iyaga ka mida yuhuudda yasmacuuna kalaama allah ilaahay hadalkiisiiyo towraada bay dhegaysanayeen uma yuxarifuunahu markaasay beddelayeen min bacdi maa caqaluuhu intii ay kaseen ay fahmeen hadalka ilaahay kadib wahum yaclamuuna iyagoo garanaya bedelidaasoo u kasaya waidaa laqu ladiina aamanuu markay la kulmaan dadka ashahaadanaya islaamka ana qaaluu waxay yidhaahdaan yuhuuddu aamanna dee annaga laftiga iyagu rumayno ashahaadanay idaa khalaa markuu la gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin barhka kale ee yuhuuddu ay isku gooni noqdaanna gaar bay u faqaanoo qaaluu waxay yidhaahdaan atuxadisuunahum muslimiinta ma waxaa u warramaysaana u sheegaysaan bimaa fataxa allaahu calaykum cilmigu ilaahay idiin furay liyuxaajuukum bihi si ay idinkula doodaan cilmiga ah cinda rabbikum ilaahiinna agtiisa aakhiro afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba garanaynin ka daayo ka qariya ammaanadiiyo cilmigaa haysa nimankii yuhuudda ahaa iyo suuraة الbaqara muuqaalkii ay lahaayeene ilaahay soo bandhigaya subxaana wa tacaala waa digniino kala nooca ah iyo asraar macnaha dadka waxay ku faqayaan iyo quluubtooda iyo qur-aankunbuu ilaahay kaga warramaya subxaana wa tacaala waana mucjisaadka qur-aankay ka midta mucjisoonika mucjisooyinka nebi moxamed la siiye calayhi الsalaaةu wasalaam waa ta u siduu rasuulkuuba sheegay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxeexaa wuxuu ku yihi nebi walba ilaahay wuxuu siinayey wixii bani aadamku uu ku rumayn lahaa ee mucjiso ah ee dadka qancin lahaa anigana ilaahay wuxuu siiyey waxyan awxaahu allaahu ilay waxyu ii waaxyoodabaa mucjisada u weyna waxaanaan rajaynayaa inaan noqdo ka nebiyada ugu dad badan xagga marka laga cidda raacaysa marka su-aashani waxa weeyaan tay-iis ka quusin weeye ka quusta baa ilaahay u leeyahy qolada ah rajaynina nimankaa iyaga ahi inay idiin rumeeyaan an yu'minuu lakum oo idadhaahdaan waa run nebigiinnuna run buu sheegay qur-aanku waa run rasuulkaa carabka yimina waa sax ka yaabina taa waayo kalaamkii ilaahay oo towraada bay dhegaysteenay rasuulkii ka dhegaysteen oy beddeleen yasmacuuna kalaam allah kalaamka ilaahay ay maqleen ay nebiga ka maqleen muuse waa towraad ay akhriyeen ay soo akhriyeen haddana intay kaseen kadib oy fahmeen oonay ku marmarsoonaynin maanaan garanin way beddelayaan wahum yaclamuun macnaa iyagoo ogsoon bedelidda bedeliddu waa kitaabka waa la kitaabka waa la dhegaystay kitaabka waanay fahmeen bedeliddana way u kasayaan niman khaldamaya maaha waxaasoo bareedhi nimanku ka yimid nebigii iyaga ahaa dafiray ee diiday ee hadalkii ilaahay diiday waxbaa ka sugin waa salaad baa ilahay uu ka warramay subxaana wa tacaala waxba soo dhowayntooda nimankaa ku daalina kalaam allah waxaa kaloo culimmada qaar ay ku macneeyeen hadalkii ilaahay bay dhegaysteen markii duurusiina uu nebi muuse geeyeyo dee waa ku yidhi arina allaha jahra hadalkanoo qura ku maarmi mayne balna tusi ilaahay laakiin tafsiirka horaa waadix waxaa kaloo yuhuuddu caan ku yihiin waxaa la yidhaha munaafaqadaynta inaanu muuqaalkooda iyo macnahooda hoose iswaafaqsanayn way midababadayn midabadoodaa badan saa daraaddeed marka ay mu'miniinta la kulmaan ay u yimaadaana madiine la isku arko madiinana dowladdii islaamkaa ka dhisanoo awood baa jirta si ay ula jaan qaadaan u muraadsadaan waxay leeyihin aamana dee iskaba ashahaadan oo qofka sidiisaba haddii aanu xaq ka dhabihi jirin dhib kuma laha dhanku doono inuu dhaqaajiyo afka wuxuu doonuu ka sheegayaa urkana wuxuu doonu ku haysanayaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacd markay isla gooni noqdaan yuhuuddu ee iyagu ay gaar wada hadlayaan ilaahay baa sirtooda inoo sheego wuxuu ihi waa la sheekaysanayaa waxaa la leeyahay atuxadiuunahum bimaa fataxa allaahu calaykum liyuxaajuukum bihi cinda rabbikum ar ilaahay cilmi buu idiin furay towraad baa cilmi ku haysaa asraar baa ka hesheen ma waxaa u sheegaysaan muslimka wuxuu ilaahay idiin furoo cilmiya nebi maxamed sifadiisii baa oo qur-aanka sifadiisii baa oo wakhtiguu soo baxayo meeshuu ka soo baxayo xataa madiine qabaa'ilka joogaa waxay odhan jireen rasuulka soo baxayaanu ku sugaynaa markuu yimaadaabaanaanu mushrikiinta ka adkaan doona aanu isgarabsan doonaa waxaasay odhan jireen marka waa canaan waxaaba la ysku canaananayaa ammaanadii ilaahay iyo diintii ilaahay maxaa u sheegtee halkaasay yahuud ka taaganta waaya atuxadiuunahum bima fataxa allahu calaykum waana faran waana waajib inuu insaanku ammaanada ilaahay uu soo dhiibee diineed uu gaadhsiiye ummadda haddii kale xakamo bira xakamo naara ayaa loo gelinayaa maalinta qiyaamaha afka qolaba calaama laga muujinaya cilmigii samaawigaha dadka qariya iyo ammaanada maalinta qiyaamaha xakamo naara ku taagan oo holcaya oo laga fahmaya afalaa tacqiluun waa canaan baa ka dhacda marka dhowr aayadood ayaa halkan munaafaqadooda isku sii u sheegay waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum aayadda horeynu usoo marnay shayaaiinta waaweyn markay u tagaan waxay leeyiin dee muslimkii waanu ku dheeldheelaynay ashahaadadii marun bay naga ahayd moxamed iyo baanu iska yaraa arrinkiisa iska dejinayna aayaddanna waa aayadda labaad aayadda saddexaadna waa suurat lbaqara boqol iyo sagaaliyo toban waidaa laquukum qaaluu aamanaa waidaa khalow caduu calaykum alanaamila min alkayr markay idinla kulmaan waxay leeyihiin ashahaadana markay dhaqaajiyaanna fartaa la qaniinaya ciilkiiyo cadhaba idiin hayeen suuratulmaa'idana aayadda koob iyo lixdan baa waxaad ka akhriyaysa waidaa jaa-ukum qaaluu aamanna waqad dakhaluu bilkufri wahum qad kharajuu bih intay idin yimaadeen bay leeyihin de ashahaadana waa qayb ka mida munaafiqiina markay baxaanna gaalnimay xambaarsayin dhaqamadoodii buu ilaahay uu ka sii warramo wuxuu yihi awalaa yaclamuuna miyaanay ogeyn ana allaha yaclamu inuu ilaahay ogaanayo maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuuna iyo waxay muujisanayaan wa minhum yuhuudda waxaa ka mida buu ilaahay ummiyuuna baa ka mida a kuwa aan waxba qoraynin waxna akhriyin laa yaclamuuna alkitaaba kitaabkii towraad ma yaqaanaan ilaa ammaanay yididiilooyin iyo isqancin beenahum bay wa in hum iyagu may ahaanin ilaa yadunuuna kuwo wax malaynaya wey fawaylun halaag buu ilaha yidhi halaag iyo hoog liladiina kuwiibuu u sugnaaday yaktubuuna alkitaab kitaabkii bay ku qorayaan oy ku bedelayaan biaydiihim gacmahooda uma yaquuluuna waxay leeyihin haadaa min cindi kaa aanu qornay ilaahay agtiisuu ka yimi liyashtaruu bihi si ay ugu iibsadaan amanan qaliilan lacag yar adduunye iyo manfaco yar bay dhaafsanayaan aayaadka fawaylun lahum waxaa u sugnaaday hoog iyo halaag mimaa katabat aydiihim gacmahoodu waxay qoreen daraadii dembigay kala kulmeen wawaylun lahum mar saddexaad waxaa u sugnaaday halaag mimaa yagsibuun waxay shaqaysanayaan saddex jeer buu ilaahay ku celiyay subxaana wa tacaala marka saddexdaa labadaa aayadood waxay inoo sheegeen ceebaha yuhuudda oo markaas ta u horeysa ay tahay inaanay lahayn muraaqabo ilaahay macnaha isha ilaahay iskama eegaan ogoba insaanka u xasaxa ee hage hagaajiye hanuuniya waa inuu ilaahay qalbigiisa ku wen yahay subxaana wa tacaala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 waxaad muujisanaysa waxaad qarsanayso ceebta labaad ay leeyihiin waxa weeye waa niman waxaa ka mida qayb aan kitaabkii towraad waxba ka garanaynin oo jaahiliina waa jaahiliin waa umiyuun laakiin ummigaasi dee hadduu is ogaan lahaa inuu ummi yahay qof jaahilah oon diintii waxba ka garanayn da wuu yeelan lahaa dadku wax weydiin lahaa waa ummi ku nool ammaani ummi midaan waxna qorin waxna akhrin oon kitaabkii garanayninoo ammaani ku nool wey ammaanidu waa idilooyinka wainhum ilaa yadunuun waa ididiilo iyo malamalayn iyo bawsi ismoojiis waxaasay ku noolyihin marka waa laba ceebood waa qof jaahilo haddana isqancinaya halkaasi waa laba tilmaamood iyaguna marka eh, laa yaclamuuna alkitaaba waa inaanay towraad waxba ka garanayn ama culimada qaarkoodna waxay ku fasirayaan qoraalka ma yaqaanaan oo umiga macnihiisu waa man laa yaqra walaa yaktub caamadii haddii ay caynkaa noqdeen culimadii yimi culimmadiina way ka dareen iyaguna dhowr arrimood bay isku dareenoo diintii ilaahay ay garanayaan oo ay qariyeen oo ay weliba beddeleen intaasay isku dareen ammaanadaa waa qariyeen oo inay nebiga u sheegaan oo asxaabta u sheegaan oo ummadda u caddeeyaan si ay u hanuuniyaan way diideen iyagina kumay camal falin waa waabay beddeleenba ilaahay waxyaabaha uu inagu galaday haddaynu ummadda islaamka ee uu inagu deeqaybay ka mid tahay inaanu kitaabkeenna waxba iska bedelina sidii ilaahay uu ku soo dejiye u yahay bal axaadiida rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ee waxyiga ah ee ilaahay uu siiye rasuulka ee xigmadda ah iyagana la shaandheeyey owliyadiisa ilaahay uu ku ilaaliyey marka asleynkii iyo waxyeenkii baa inoo ilaashay way ka markhaati kaceen iyaguna way qirsan yihiin boobabkooda iyo wadaadada kristanka iyo yahuuddaba inaynu kaga duwannahay taa markaa saddex jeer buu ilaahay ku celiyey way qoreen way qoreen way qoreen waa ceebayn iyo fadaaxadayn bal ilaahay kalaamkiisii kau badheedhee faraha saaray yuu qoraalkeeda daynaya yuu u turhayaa weylku waa halaag halkii u dambaysay waxay ku dareen markaa weliba inay yidhaahdaan waa ilaahay xaggiisu ka yimi maxaa kalifay liyashtaruu bihi amana qaliila faweylu lahum mima katabat aydiihim waweylu lahum mimaa yagsibuun intaasuu ilaahay ku celcelinaya maslaxad bay raadsanayaan oo maal oo magac oo manfaco adduunyo iyo dheef marka sidaasi waa sida ilaahay uga warbixiyey subxaana wa tacaala bareedh juusaskoodaan isku mid ahayn tilmuudka yahuudda iyo baybalka aayadihiisaan isku mid ahayn inta wakhtiya la bedelay baa la yaqaanaa oo aan cidina dafiri karayn maxay ku noqon doontaa diin la raaco halkaa waxaynu ka arkaynaa in lagu eedeeyo ummaddan omniya iyo amaani laba arrimood baa kala jiro alrajaau waاlamaani aw ilomniya omniyadu waa yididiiladaan camalka lahayn rajaaguna waa waxa la ammaanayo waa yididiilada camalka leh haddaad rajo wanaagsan qabto laakiin aad camal samaynayso waa yididiilo wanaagsan haddii markaa rajaha bilaa camal uu yahayna yididiilo dadka lagu dhaliila weeye sidaa daraaddeed baa dadkii saalixiinta ahaa wanaagsanaa saxaabadii iyo selafkii ka dambeeyey haddii umniyaad erayo ahi ay ka soo arooreen waa taa rajada leh alla wuxuu uhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab muslimkiinna iyo kuwa ahlu kitaabka qolana yididiiladeedu ma anfacayso way diilaan camal lahayn cumar ibnu khaaab allaha ka raali noqdo maalin isagoo asxaabtiisa la shiraya wacyi gelinaya oo u balwaraynaya ama u tilmaamaya wixii wanaagsan ayaa waxa uu ihi bal tamaniya wax tamanow maxaa tamaniyi lahayde markaa nin baa wuxu hi anigu waxaan tamaniyi lahaa gurigaa muggiyo dahaba ah si aan jihaadka uga bixiyo nin kalena wuxuu hi anigu gurigaas muggii baan tamayli lahaa si aan jihaadkana ugu bixiyo una sadaqaysto meelaha kale baahan cumarna wuxuu hi anigu waxaan tamanii lahaa gurigaa muggiioo rag ah oo abi cubaydata bnujaraax oo midhan la mid ah waayo jihaadkii iyo dalkii iyo dadkii haddii aanay haysanin dowladdii iyo diintii iyo dalkii aanu dad haysanin miisaan leh dahabka waa laga qaadaa dahabkooda iyo dalkoodaba waa laga qaada marka anigu rag rag rag ahoo abi cubayde oo kale la mid ah labada nina dee uu kaga gamay cumar qoladii bershiyanka ah ama reer faris markii la xoreynayna sacdu bnu abi waqaas buu u diray reer yurub markii la xoreynayna abu cubayda raggii jannada loogu bushaareeyey inankii awowga u ahaa cumar ibnu cabdilcasiis isaguna waxa uu lahaa ina lii nafsan tawaaqa anigu waxaan ilaahay geliyey naf yididiilo badan mar waxaan tamaniyey buui inaan imaarada helo si aan muslimka u hagaajiyo waan gaadhay imaarada waa amiir gobolada ah haddana khilaafadan tamaniyey buui inaan muslimka madaxu noqdo tiina alla wuu ii dhiibay wa ana alaan atuuqu liljannati waarju اllaha an yudkhilanii aljanna imikana waxaan ilaahay ka rajaynayaa jannada ayaan ilaahay ka rajaynayaa buui hanweynaantiisay tilmaamaysa arinta labaada nimankaa lagu eedeeyo waa uminimada markaa waxaad arkaysaa uminimadu hal qof unbay ammaan u ahayd waa ayo waa rasuulka salى اllahu calayhi wasalam alrasuul الnabiy اlumiy isagana siday uminimadaas macnaa iyadoon waxna la qorin waxna la akhriyin waxay nebiga ammaan ugu ahayd bal ninka aan waxna qorin waxna akhriyino intan oo cilmiya daldalaya saddex iyo labaatan sano wada un arrintaas waxay caddaynaysaa inuu waxyi ilaahay yahay haddii uu markaa wax qori lahaa wax akhri lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay odhan lahaa soo qoraa shay ay keeni kari waayeen oo ku cuslaaday buu akhriyaya arrintaasi waxay umnimadu ammaan bay haydoo marmasiiyibaa meesha ka baxa laakiin ummadaha kale ammaanu ma aha sidaa daraaddeed ba halkan ilaahay uu nimankaa ku eedeeyey diinteennuna waa diin diidan oo meesha ka saaraysa uminimada nebigii calayhi salaatu wasalaam ugu horrayntiiba de suuraddii horeyso iqra ahayd dee akhrib iyo qoraal bay suuraddu xambaarsantay iqra bismi rabbika aladii khalaq suurat اlqalm nuun wاlqalmi wamaa yasduruun waa qalinkii iyo qoraalkii lidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaa koorsooyinku asxaabta kula dadaali jiray waxaa ka mid akhriska iyo qoraalka raggaalada ka mida beder la qabtayoo qaybtii dhaqaalaha ay isku furan lahaayeen waayey waayo haddaba luqada unu dhigay buu dhallinyarada taas adiga taasaa haddaad wax aqoon leedahay isku furo buuhi aqoontaada oo luqadda iyo qoraalka iyo nooba dhallinyarada qoraalkan lahayd waxaa nasiib darro ah ummaddii caynka ahayd ee aqoonta diin iyo dunyaba islaamkeedu uu dhiirigelinaya in maanta loogu faanayo inay yihiin ummiyada iyo qoraal la-aanta iyo wax akhris la-aanta kuwa u dambeeya adduunyada caalamulcarabi oo aynu ka mid nahay ayaa waxay leeyihiin boqol milyan baa umiya macnaha taqriiban waa la odhan boqol kiiba toddobiyo labaatan boqol kiiba toddobiyo labaatan maan dadka waxna qorin waxna akhriyin waana dhaqaalahooda iyo enerjiga iyo tamarta ahyaana waa la garanaya waa taa la dhuuqayo la dhuranaya waa qoladan wax qorqoray united nationka sanadkan u dambeeye weliba soomaalidana way sii sheegeenoo iyaga waxay dhahan lixdan ilaa toddobaatan baa umiya waaba tiioo lax qalatay bu waaba iyagiioo qaxay soomaalidu boqolkiiba lixdan ilaa toddobaatan weliba intaa aan waxna qorin waxna akrinina boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa xaawalayda bay dumarka waa arrin cajiiba ah. inkastoo laga yaabo waxbarashada aan tooska ahayna diintu ay ka mid tahay inaana iyaga tirada ugu jirin oo waxbarashada islaamka ama diinta la baranayo aanay aada u qadarin arinta kale ee halkan ilaahay uu nimankan ku eedeeyey waxa weeyaan inay wadaadadoodii sameeyeena tanaasul can iddiin diintii bay ka tanaasuleen waxaa baraarujin mudan markaa cudurkaasi si aanu inoogu dhicin allah inaga badbaadiye dadka ummadda hormuudka waa ama hagaya madaxda culimada aqoon inaynu xusno waxyaabaha keeni kara inxiraafkooda inay diinta ka baydhaan ama ka tanaasulaan wacyigelin ahaan waayo qur-aanka qur-aanku inagu inala hadlayaa waana nool yahay asbaabta inxiraafka inagu keeni karta waxaa ka mid ah qilatu taxsiil alcilm aqoonta diintu inay yarta oo dadkii ummadda indhaha u ahaa hadday aqoonta diintu ku yar tahay inay ciiraan oo diinta ay ka baydhaan oo dariiq qaldana ay qaadaan wax soo degdegaya wey cabsida ilaahayna ku yaraato inamaa yaksha اllaha min cibaadihi اculamaa waxaa ka mid a ah alikhtiraaru waljur'a in quruuruu ku dhaco oo qofku idhaa dee adigu mar haddaad boqol kiiba boqol dadkii islaamkaa ka dhalatay dee diintaa baad iska garanaysa taana wuu ka digayay nebigu aakhiru zamaanka dadku waxay samaysanayaan buu lahaa ru'asaaa juhaal aw ru'uusan juhaalan dad madaxa oo markaa acyaano ummadda hor taagan oo diinta waxuun ka sheegaya fadaluu adalu markaa iyana way lumayaan dadkana way luminayaan culumta kale maadiga qof aqoon iyo khibradolebaa wax laga weydiiyaa qof waliba wax kama sheego haddii gurigan la dhisayo haddii qof la dhakhtarinayo qofkaad weydiisaaba wuxuu kule injineerna mahi dhakhtarna mahi bal qoladaa la doono diinta miyaa ka suuqa taagan baa ka jawaabaya oo ka madaxda oo ka t v-ga fadhiya aniga waxay la tahay buu kuleeyahy inaan ilaahay sidaa ogolayn rasuulkiisuna saa ogolayn diintuna dee inay sidaa tahay uun oo mushkiladahay ka midta dhiiranaantaas iyo fatwadoo lagu dhiirado iyo taxliilka uu qofku arrimaha masiirigaa xallinaya isagoon aqoon lahayn waxaa ka mid a ah tacasubka tacasubka oo ilaa ilkahayna taagan qabyaaladda qabyaaladda oo runtii aada iyo aada u sumaysan oo khatar badan reer banu israa'iil buu ilaahay ka warramaya wuxu uhi wa ushribuu fii quluubihim alcijl dibi baa la cabsiiyey shayga haddaad cabto waa soo kabacaysaa un kolba kolba waa soo daacaysa marka taasina musiibo weyn ayay inagu noqoto laba maarayn laaya oo gaal iyo islaam cid waliba la yaabsan yihiin oo diin iyo dunyaba inaga kaxaysa waxaa aar buu ahaa xadiidkaas waa daciif weeye laakiin xikmad buu sheegaya xubuka shay-a yucmi wayusim xikmad ahaan baa loo qaadanaya haddaad shay jeclaato waanu ku indha tiraa waanu ku dhaga tiraa marka indhalaanta iyo dhagala in laga baxaa waa muhiim waxaa keenaya waxa loo yaqaano eh, almaalu washahwa dadku inay duunyo doonayaan oy duunyo doon yihiin waxaa ah tadliilka iclaamka uu dad badan bay ka qabsatun halkaa ka muuqo de qofkii markuu muuqda wax macnaana aanu hayna waxbuu luminaya isna waa lumaya mudahanadaa ka mida ah dadka qaarkoodoo lagaba yaabo inay wax garanayaan fahmayaan laakiin calaa xisaabi diin inay xaqa caddayn kari waayaan oo iyaguna ay saa ku baydhaan waduu low tudhinu fa yudhinuun gaaladu ilaahay ka warramo wuxuu hi aada waxay gu dadaalayaan inay ku soo yaro dabciyaan oo adiguna aada u dabacdo waxaa ka mid ah atamayucu lilqarb inuu qofki siduu isleeyahay bal islaamkaa iyo irhaabkaa iyo mutaarifka iyo waxaa la sheegaya iska durki oo daxiin iska dhigo isgara reer magaale inuu durkaba uu maalinba waslo diinta tuuro wala saalasaalay bu wadaadki kii ingiriiska saasaan lagaaga hadhay marba in ha tuuro laga hadhaya maayo atamayacu lilarbi baa la idhaha waxaa ka mid a ah mid isaguna isii qaar buu tamayuc ku dhace bal adiguna samee dadaaloo isna tadaruf ku dhacay oo dhinaca kale isda tegey markaasaa ilaahay waa digniin baa rabbi uu bixiyey waaya arrintaa aad buu uga hadlay waana mushkiladda markuu ilaahay qur-aanka kaga warramayo quluwiga waxa la quluwiga yaa ahla اlkitaabi laa taqluu fii diinikum ahlukitaabkaa quluwiga loo diido innagaa lainoo diiday waxaan diinahay inuu qofku isagoo dadaalaya inuu markaa diin moodo oo shaydaankaa dadka markuu ciyaarsiinayo qofna shahwadu kaga faaidaysanaya qofna shubhada qofkan adduunyada iyo macmacaankeeda jecel shahawaadkeedu kaga faaidaysanaya qofkii dadaal islahaayo diinta waxu qabana shubhaduu kaga faaidaysanaya oo waxaan diinahayn buu markaa siduu ugu dadaalaya laga yaaba inuu qalad ku dhinto marka almuhim asbaab linxiraaf fi hadihi اlumma ummaddan aynu la noolnahay waxyaabaha qalooca ku keenaya kuwaasa ka mida ilahayna waxaan ka baryaya inuu inaga badbaadiyo wa hada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaana wa tacala aclam alxamdu lilah wاhanaaء lilah wالsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllah ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda sideed yuhuudda iyo dhaqamadoodii baa qur-aanka ilaahay ku sharxaya si aynu uga feejignaano waqaaluu waxay idhaahdeen yahuuddu lan tamasana naaru naartuna taabanba mayso ilaa ayaaman macduuda maalmo tirsan mooyaane qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow wax laga aamusa maaha u jawaabo attakhadtum cinda allah ilaahay agtiisa ma waxaa samaysateen cahdan ballan falan yukhlifa allaahu cahda ilaahayna ballankiisa idinkaga bixi meeyo miyaa ballanta ka bixi maayo rabbi haddii ballan jiro am taquuluuna cala allah bal taquuluuna cala allah ilaahay waxaa ka sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanaynin oo aydaan waxba ka ogeyn balaa balaa buu ilaahay balaa haa haayo naarta waa idin geli man kasaba sayi'atan qofka dembi shaqeeya wa axaaطat bihi ay koobto khaii'atuhu gafafkiis gefkiisa uu koobo fa ulaa'ika asxaabu الnaar kuwaasi naartay la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduuna waanay ku waarayaan wاladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey ee alle isu dhiibay wa camilu saalixaat camalada fiicfiicanna falay wacamilu saalixaat ulaaئika asxaabu اljanna kuwaasi jannaday la saaxiib oo ehelka jannada weeye hum fiiha khaaliduun jannadaasaanay ku waarayaan nimankii yuhuudeed cudurada haya waxaa ka mida isla weynaan waa nimanka hadla yidhi naxnu abnaa ullaahi wa axibbaau annaga waxaanu nahay ilmo ilaahay iyo kuwa jeclaa afkooda halkaasuu gaadhay iyo edabdaradooda nebiga waa u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi naarta yaa galay waa sababta ayaddu ay ku soo degtay naarta yaa galaya waxay yidhahdeen nakunu fiiha yasiira uma takhlufuuna xadiidku waa saxiix dee in yar baanu ku jiraynaayoo intaa aanu dibiga caabudnay ah maalmihii aanu dibiga caabudaynay aanu yaro edab daroonnay intaa waanu ku jiri intaa kadibna waana bedelaysa markaa rasuulku salى اllahu alayhi wasalam waa kii ku radiye ku diiday sidaasay yidhaahdeen tani waxay ku iman kari lahayd uun ballan ilaahay xaggiisa laga helo oo waxyi lagaga helo wixii hayba waxaynu ka aaminaynaa wixii ilaahay aynu ka hayno iyo waxyiya haddii aan laakiin haybka maqan waxyi ilaahay inaan kaga hayn waxba ka sheegi kari mayno kaasa ahlu naara iyo kaasa ahlu jannaa waxaynu odhan karnaa haddaynu aayad iyo xadiid sugan hayno dadka intuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam janno uga markhaati kucun baynu odhan karnaa waa ahlujanna intii kale waxa weeyaan hadduu islaam ku dhintay iyo imaan narju ayaynu leenahay waynu rajaynaynaa marka waxaad leedahay qul attakhadtum cinda allaahi cahda falan yukhlifa allaahu cahda waar ma ballan baa ilaahay la gashay oo idinka bixi maaya miya culimmada qaarkoodna waxay leeyiin ballankani waxa weeye ashahaadada qofka hadduu kan iimaan iyo ashahaado hadduu kaga tago waa ballan ballankii ilaahay marka uu dadka laga ay dadku la galaan ilaahay uu ku jannayn jiray dee maba haysaanoo iimaana am taquuluuna calى اllaahi maa laa taclamuun waa sidaasa jawaabtii noqotay am bimacnaa bal ilaahay baa ka sheegaysaa wax aydaan waxba ka ogeyn iyo aakhiro ayaa ka soo waranteen oo been ka sheegaysa balaa waxay u taagan tahay wixii hore la sheegay cagsigiisa iyagu hadday yidhaahdeen ayaamo kooban baanu naarta gelaynaa balaa waa ku waaraysaa weeye been weeye taas balaa saasay u taagantahay hadalkii hore cagsigiisa waxa jawaabtii ay noqotay man kasaba sayi'atan wa axaaطat bihi khai'atuhu fa ulaa'ika asxaabu الnaar qofka dembi shaqeeya ee gafafkiisuna koobaan naartu galaya waanu ku waaraya marka halkaa waxaa ka cad naartaneeba inay tahay kulaylkeeniyo ururay waaxaadat bihi khai'atu kulaylkaaga dhimbiilaha gefka iyo macsiyadu dembigu dhimbiiluu leeyahy waa inagaa ku qaboojinayna maydhiga iyo waxaynu ku qaboojinaynaa weysada markaa naaruhu dembigu kulaylkuu lahaa ayaa idinkoobayoo naara waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa siduu nebigu inooga digay calayhi salaatu wasalaam waxaa dembiga laydhaa inaynaan yaryaraysanin iyaakum wamuxaqaraati dunuub dunuubta kuwa yaryaraysanaysaan iska ilaaliya liannaha tajtamic cala alcabdi addoonka way ku biiraysaa ku biiraysaa ilaa ay meel bannaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo geediyu meel bannaan asxaabta dejiyey maalin maalmaha ka mid ah kolkaasay yidhaahdeen xaabo ma haysanno dee nin walooba xawd yarkeenu buuri nin walooba qori yaroo fiiqan meelaha ka soo qaad laan yar un soo jebi waa col badan waa la soo jebiyeyoo dee buur dhan baaba samaysanta ayaa samaysantay intii buu dheriga lagu karsanayay buu xiisadna ka siiyey cashir buu ka siiya wuxuu ihi dembiga yaryar iska ilaaliya sidaasunbuu biirayaa waxaynu dheriga karsanaba ka badan iyo wax la shitaba caawa dee tiradii badnaydee colka ahayd in yar nin waliba dhowru gacanta ku soo qaaday markuu keenay waxay noqotay eriya dhan ha yaryaraysanin ibnu cabaas radia allaahu canh ayaa waxaa la weydiiyey dembiga yar iyo ka weyn balnoo kala sheeg baa le saqiirada iyo kabiirada meeshii laga weydiiyey meel aan ahayn buu ku jawaabay ayuu ka jawaabo ka muhiimsanoo waxa uu leeyahy ibn cabaas radia canh laa kabiirata maca atawba walaa sagiirata maca alisraaq waar mar haddaad intood gef ku dhacday toobad keento dembi weyn lama yidha alla kaa masax dembiga yarna haddaad biirinaysood badanaysood daynayso sagiiro lama yidhaahde wuu kabiiroobay wa axaatat bihi khadiyatu balaaqada iyo fasaxada qur-aanka waxaa ka mid ah iyo wacyigelintiisa cajiibka ah mar kasta oo ahlu naarka la sheego sida badan ahlu jannuhu ilaahay barbar dhigaa sida badan taasina macnaheedu waxa weeye waxbaa lagu tusayaa inna shay-a yucrafu bidid shayga markaad doonaysa inaad garato ka ka soo horjeedaad ku garataa udgoonka dee urtaad ku garataa qabowga kulaylka macaanka qarhaadhka saasoo kale marka cadaabtani cadaabkiiyo qaladuu leeyahay ahlu janni jannadii iyo nicmaday leedahay marka macnaheedu waxa weye haddaod ifkan joogta ikhtiyaarkii baad leedahay aakhirana lagaaga warran yahi labada arrin iyo maad kaarhkooda qaadanaysa ma kaarhka jannadaa diyaar u tahay mise ka naarta oo laisbarbar dhigaya idan waxaynu nahay mukhayariin waxyaabaha qaarkood musayar baynu ku noo waa ku qasbanay laakiin xagga marka la eego camalfalkeenna ikhtiyaar baynu leenahayoo dee ilahay wuxu uhi innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira dareemayaashii baan u sameeyey garaadkii baan u sameeyey nabtaliihi marka miiska imtixaanku saaran yahay markaad dooranaysaa lagu weydiinaya marka muqaabalada eeg si ay isu qaabilsan yihiin man kasaba sayiئaةa وaxaaطaت bihi khaطiئatu والadiina aamanuu وacamiluu صaalixaaت ayaa ku beegan faulaaئika أصxaabu الnaar ulaaئika أصxaabu الjanة hum fiiha khaaliduun hum fiiha khaaliduun aba sidaaba bal adigu ad u bareeraysa ka fikir marka waid akhadnaa waxaad xustaa nebi maxamedow markii aanu qaadnay miihaaqa bani israa'iil reer banu israa'iil waxaanu ka qaadnay ballan adag ballantu waa maxay ballanta adag ee laga qaado laa tacbuduuna caabudi maysaan ila allah ilaahay mooye cid kale caabudi maysaan ha caabudina wa bilwaalidayni ixsaana labadeedin dhalayna u samafala wadilqurbaa dadka dhowaalaha ah ama xigtadana u samafala walyataama walmasaakiin agoonta iyo masaakiinta bulshada baahanna u samafala wa quuluu linnaasi xusna dadkana hadal wanaagsan ku dhaha waaqiimu salaata salaadana ooga waaatu zakaata sakadana bixiya uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeedsateen ilaa qaliila minkum in yaroo idinka mida mooyaane wa antum mucriduun idinkoo qalbi guuray oo qalbigiinuna sii jeedo jidhkii iyo qalbigii way israaceen waa usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq wa dirwatu sanaami alakhlaaq waxa weeyaan aayaddu waxay caddaynaysaa arrimo aan la nasakhin inay diimu lahaayeen oo naskiguba gelin oo usuushii caqiidada iyo akhlaaqda iyo cibaadaadka ah masalooyin yaryaro faraca mooyaane usuushani saasay u taagnay sidaa iyaga loogu waajibiye loo faray ee ilaahay ballanta uga qaadunba innagana laynooga qaado laynaga sugaya miihaaquna waa ballan la adkeeyey oo dhaara lagu adkeeyey miihaaq reer banu israa'iil ballankaasuu ilaahay ka qaaday inagana waa laynaga qaaday arrimahan ma'muur baynu kunay sideedan arrimood ay isdaba yaala sideedani waxay u taagan yihiin inay tusaale u yihiin qofka bani aadamka ifkan yimi innagu aynu ka mid nahay ayaamuhu halkan joogo inuu u taagan yahay oo u abuuran yahay inuu xuquuq xaqiijiyo xuquuq buu hirgelinaya si kale haddii loo dhigo waajibaad saaran weeye marka waajibaadka uu ka soo baxo isaguna wixii uu lahaa buu helaya hadduu waajibaadkan dayacana ciqaab buu yeelanaya waajibaadkanina way kala horeeyaan waa arrimo kala horeeya u fiirso sida islaamkeenu ama diimaha samaawigii dadka waxyaabaha xilka u yaalla siduu kala culus iyo waxa u horeeya xaqii ilaahay laa tacbuduuna ila allah ismigu ah, jumladu ama ficilku wuxuu yaalla khabar ahaan laakiin waa amar waxa weeyaa waa nahyi dalab wey ilaahay mooyaane cid kale ma caabudaysaa waxay idhahdaan culamaa lbalaaqa in khabarkaa loo dhigaaba kaba sii xeel dheer dalabka macnaheedu markaa waxa weeye dee maba habboonaba idinkoo ilaahay idin abuuro idin arsaaqayo meeshaba ma taalooma qabato inaa caabudaan cidaan ilaahay ahayn laa tacbuduuna ilaa dee idinkumaba habboonaba meeshaba ma taalaba macnahaasay oo dheeraada ayay sii wadataa ilaahay mooyaane cid kale de waa kuwa ad arkaysa ciise bnu maryama iyo cusayr iyo waa mushrikiin dhinacaa kolka laga eego shirki bay sameeyeenoo ilahay ba cid kale la caabudeen laa tacbuduuna ila allah marka saasuu xaqii ilaahay usoo horeeyaayo xaqa ilaahay baa ka horeynaya ka waalidka iyo ka caruurta iyo ka xaaska iyo ka madaxda iyo loo shaqeeyaha waxoo dhanba amarka amar baa ka horeeyey soomaad maqan amarkaa ilaahay lagu safaadi maayo wax wal oo la qorshaynaya waa amarka ilaahay u horeeya oo marka islaam la yahay wey shaqaa la qabanaya barnaamij baa la diraya shir baa la gelaya istraatiijiyad baa la samaynayaa arinka ilaahay halkaa hore la dhigaya laakiin in gadaal laga soo xusuusto masaajidkii marka dambe la xusuusto oo salaadii marka dambe la xusuusto oo jumcadii marka dambe la xusuusto oo la ydhah war xaggaynu ku meelaynaa taa waxa weeyaan xagga dambea la dhigay waana horaysaa marka ubadka iyo ehelka iyo ummaddaba waa in lagu rabeeyaa horto arrinka ilaahay inuu horeeyo waa xaqu اllaahi calى اlcibaad kii waalidkaa ku xigoo dee ilaahay wuu ku abuuray iyaguna ifka inaad timaadaabay sabab u haayeen maxay dadaalkaa soo mareen waalidunbaa garan kara xaqa waalidka ilaa aada waalid noqoto ma garanays soomaalidu way ka mahmaana waxay dha nin aada dhashay kumuu dhalin adigunbaa dhalin laakiin isaga kumuu dhalin adigoo uu kugu xaarayo oo kugu kaajayo ayaad ku jeceshay inuu ku noolaado adiguna haddaad heerkaa gaadho wuxuu kugu sugayaa intaad dhimanayso kolley wuu rawxi doonaa kaniya bal isaga samir buu leeyahy marka kala aragti iyo kala dareen baati waalidku hooyadana si gaaruu qur-aanku aada ugu sii sharxay marka da-yareey si laydinku samafalo idinkuna waalidka u samafala waxyaabaha abaalkooda ifka lagu arkay ka midihi haddii waalidku qofka ama u duceeyo ama habaaro ifku ku arkaya salafuna saalix marka taariikhdooda akhrido aad bay cajaa'ib u lahayd samafalka ay u samafali jireen waalidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadii oo aan islaam ku dhiman buu ka dul ooyayaa xabaasheeda asxaabtii la socotayna way la ooyayaan dee wuxuu yidhi ilaahay baan u baryey ayaan u weydiiyey inaan dembi dhaaf u weydiiyo waa layga diiday waxaa layga ogolaaday xabaasheeda inaan soo booqdo rasuulu llahi moxamed sala allahu calayh wasalam laakiin waxaynu maraynaa mala qarnigu nebigu yidhi an talida alamatu rabbataha addoontiibaa sayidadeedii dhalaysa waa ilmihiioo u taliya waalidka oo inantuna hooyada adeegsato ama ay ku qayliso ama amarto waladkuna aabbihii saas oo kale waa baabkaas baab ballaahan weeye runtii u baahan caruurta in lagu rabeeyo ixsaanan waa samafal weeye samafalkaasi waa qofka wax wal oo aad ku tari karayso oo aad wax ugu kordhinayso oo ay u horeyso diintiiyo iimaanka u horeeya qofka in loogu samafalo diintiiyo iimaanka waxyaabaha loola gurmanayo qisada abi hureyre ah ragga ugu samafal badan buu ahaa waalidkooda qaraabaduna waa dadkii dhawaalaha xagga aabba iyo xagga hooyo labadaba way ka imanayaan oo iyaguna waxay leeyihiin eh, xuquuqdii bay leeyihiin waa xagga bani aadamka waa qoladii soo raaciya waalidka agoomaha waa qof aabbihi dhintay wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaado isagoo yar laakiin aan qaan gaadhin agoon halkaasuu islaam ka taagan qaraabadaada liiskeedu ku jira isaguna waayo haddii ilmaha loo samafalo isaguna hadhow bulshada u samafalaya bulshaduu badbaadinaya haddii la dayacana markuu waalidkiisii waayey cadow bulshada ku noqonaya mana doonayo taa islaamku masaakiintuna waa kuwii baahnaa marka imika halkan miskiin iyo faqiir marka mid ka mida la sheego ka kaluu matalaa haddii daliilku meel faqiirka sheego miskiinkiina wuu la socdaa haddii miskiinka la sheegana faqiirkiina wuu ku jiraa waa qof baahan laakiin marka labadooda la wada sheego sida ku sugan aayatu sadaq lilfuqaraa'i wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha way isdhaamaanoo waxaa sii liita faqiirka miskiinkuna wuu yaro dhaamaa iyagana waa loo samafalayaa guud ahaan dadka gaaliya islaam marka la ysku darana mucaamalo wanaagsan baa lagula noolaanayaa wa linnaasi xusna dadka hadalka wanaagsan u dhaha qofka muslimkii waa afwanaagsan yahayo waa qof gob ah oo sharaf leh oo ilaalinaya qowlkiisa oo maaha qof nacnacleeyo oo dhataqlo ah oo hadal dhacdhac badan maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dacwadda dadka gaadhsiinaya oo gaalada la doodaya oo heshiiskii ugu adkaa qoraya sulxulxudaybiya oo mindida laysu soofaysanaya haddana ninkii u imanaya abal fulaan buu leeyahay abal fulaanna waxay ahayd erey carabtu ay jeclaan in la isku idhaahdo marna afkiisa wax dhebi kama imanaya xataa gaalkii caya yahuudigaa ah ee ku yidhi asaamu calayka allaha ku dilo ee caashi ku xanaaqday wuxuu lahaa inaga daa ilahay xumaantii isxumaynta toona ma jecle eh ninkan wixiisii anaa u jawaabe wa calayka baan ku idhi almuhim waxaynu uga jeednaa innagana dhaqankeenu haanka goob uu badan yahay soo maad arag waa dacaayadda iyo kaftanka iyo kacadhaysiinta iyo kaa naafadii markuuse waa cawar waa luglo waa fulaan wax alla waxa laga xanaaqayo ayay soo urursanayaan dadku waquuluu linaasi xusna alkelimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqa laa taxqiranna min almacruufi shaya marka arrintaasina waynu u baahannahay ina rag iyo dumarka xaaslaydii ku wada dhaqmaan waalidki iyo waladku ay ku wada dhaqmaan madaxda iyo raciyadda bulshada inaad waana u taagan yahay salaamta islaamku qofkaa markuu halkaa ka soo socdo waxaad leedahay talo ma dhimbiilaa ka duuli talo miyuu ku caayi miyuu kula dagaalami waquuluu linnaasi xusna assalaamu calaykum markuu ku idhahda baad nafisaysa odhanaysaa kan khayr baa ka soo yeedha waa muslim almuhim waxaa waa arrin rabaayad u baahan salaada la yidhi ooga waxay u taagantahay sunniya faral labadaba diinaan salaad lahaynna dhaqankaasina dhaqan saxa maaha salaada iyo sakaduna way wada socdaan u fiirso waa wixii reer banu israailna la faray weeye wa aatu zakaa salaadan tukanaya sakadana bixin maayo sax maaha dadka qaarkood baa laga yaabaa inaanay iska safaynin sekada xoolahoodun bay cunaysa meel looga yiminbuu garan waaya way marhanayaan qaar baa laga yaabaa jumcadiiyo ciiddown inay tukadaan dee salaad ku noqon mayso uma tawalaytum ilaa qaliila minkum wa antum mucriduun waa sii jeesateen in badan mooyaane tawalaytum iyo mucriduuna maxay kale yihin inaanay labaduba sii jeesi ahayn waa qalbiga iyo qaalabka bay leeyihin culimadu waxaa laga yaabaa qof intuu sii jeedsado waxaa ka dambeeya inuu qalbiga kala socdo haddaad iminka masaajkan ka tagto ood cishaaya kusoo noqonaysa masalaada tan ku xigta waad jeesatay laakiin dee mucrid ma ihidoo qalbiga qalbigaa masaajku ku xidhan yihi marka nimankani way dhaqaajiyeen niyaddana way ka gooyeen ceebtaasay leeyihin wallahu subxaana wa tacaala aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd afar iyo siddeetan suurat lbaqara suurat lbaqara aayadda afar iyo siddeetan waa qisooyin qisadii dheerayd ee ka warramaysay nimankii reer banu israa'iil iyo xaaladooda iyo wixii ay ku qaldanaayeen oo ilaahay ummaddan uga digayo iyo wixii aynu ka yeeli lahayn marka aynu tujaahahum iyaga la dhaqmayno ama la noolaanayno warbixinna waxaa ugu qiimo badantuu ilaahayna siiye subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi waid wakti xus nebi maxamedow akhadnaa aanu qaadnay wadkuruu dheh marka kaafulkhitaab ka dambeeya wadkuruu waxaa xustaan id akhadnaa miihaaqakum reer banu israa'iila waxaad dib u xusuusataan id akhadnaa markaanu qaadnay miihaaqakum ballantiin ballan buu rasuulkiina idinka qaaday oo kitaabkiina ila idinkaga qaaday laa tasfikuuna dimaa'akum dhiiggiina daadin maysaan ha daadinino daadininoo haysdilina walaa tukhrijuuna anfusakum nafihiinnana kama saaraysaan min diyaarikum guryihiinna oo haisqixinninoo haisbarakicinina uma aqrartum intaa kadib idinku waa ogolaateen wa antum tashhaduuna idinkoo goobjoog u ahoon cidiba idin qasbin ballankaa waa qaadateen oo ilaah iyo rusushiisii waa la qaadateen uma antum idinku haaulaa'i kuwaasow taqtuluuna anfusakum nafihiinaa laynaysa oo qaarkiinba qaarka kale wuu dilayaa yuhuudda haddaatiin wa tukhrijuuna waxaa eryeysaan oo firdhinaysaan fariiqan minkum qayb idinka mid ah min diyaarihim guryahoodii baa ka qaxinaysaanoo waa isqaxiseen tadaaharuuna calayhim waxay isugu hiilinaysaan bilimi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ayaa kuwaa isu kaashateen intiina eryanaysa wain ya'tuukum hadday idiin yimaadaan kuwaa la qaxiyey aqixiseen usaaraa iyagoo maxaabiisa oo la haysto tufaaduuhum waa furanaysaanoo waxaa odhanaysaa war waa tolkeeni madax furasho aanu samayno wa huwa arrinku waxa uu yahay muxaramun calaykum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey ikhraajuhum saaridooda eryidda aa gurigooda ka erideen waa laydin diida waa laydinka xaaraantinimeeyey afa tu'minuuna bibacdi alkitaab oo kitaabka barhkii miyaa rumaynaysaan towraad wa takfuruuna bibacdi badhna waa ka gaaloobaysaan miyaa famaa jazaau man qof qof abaalkii muu ahaa nin yafcalu daalika waxaa samaynayo minkum idinka mid ah ilaa khizyun dulli weeye abaalkiisu fi lxayaati dunya adduunyada dhexdeedaa ilaahay ku dullaynaya wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yuradduuna waxaa loo celin doonaa dadka dhaqamadaa xunxun sameeya ilaa ashaddi alcadaab cadaabka u daran buu wamallaahu ilaahay ma aha sideedaba bikaafilin mid ka warla camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ilaahay kama warlaha wuu ogyahay waa mid ka abaalinaya marka labadan aayadood oo wada socda waxay tilmaameen reer banu israa'iil dhaqan xumadooda iyo baadilka say ugu dhiiranaayeen dee kol rusushoodii laayeen iyaguna hari sumay jiidin hadh isumay jiidine halaagan baa dhexdooda yaallay waxay deganaa carabta ee waxaan idhaahda ee carabta la deganaa magaaladii yarib ama madiinadii nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam madiinaة rasuul salى اllahu عalayhi wasalam saddex qabiiloo ka mida yuhuuddii halka ah reer banu qaynuqaac banu qurayda banu nadiir saddexdaa qolo qolada la ydhaa banu qurayda waxay la safnaayeen ama isbahaysi la lahaayeen ansaar qoladii la odhan jiray reer aws ayay isbahaysi la lahaayeen labada qabiile ee kale ee yuhuudda ansaarta qolada la odhan jiray khasraj bay isbahaysi la lahaayeen reer aws iyo reer khasrajna ila qabyaaladu ma dhammaatay hoos unbay usii socotaaye way dagaalami jireen oo dagaallo odayaashii iyo raggii waaweynaa waaweynaayo dhamme ku madheen ayay geli jireen yuhuudduna markaa intay soo raacaan iyaguna ayay dagaalami jireen markaa ka yuhuudigaee xaggaa ka soo jeeda dee dagaalkaa lagu qabsanayaa gurigiisiina waa laga eraya haddii laga adkaado towraadna waxa ugu cad oo ku yaalay sidaa ilaahay sheegay subxaana wa tacaala haddaad tihiin dada helo isku ummada wada jirka ilaashada oo ha isna dilina ha isna qixinina marka ummadaha kalena saasay kula dhaqmeen iyaguna saasay wada dhaqmeen idan markaa ceebahay galeen bay ka mid ahayd inay isdili jireen oo isqixin jireen miihaaqi ballantii baa lagaga qaaday dhiiggana ha daadinina xaqdarrada ah guryahana ha iska saarinina ha iska saarina way ogolaadeen uma uma aqrartum waantum tashhaduun intaa kadibna haddaynu aayadda dib ugu noqonno ilaahay wuxuu uhi taqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqa minkum naftiinaa dilaysaa macnaheedu maaha qof waliba isagaa isdilaya ee waxa weeye yaqtulu bacdukum bacda qaarkiinba qaarka kalu dilaya waxaana naf ilaahay uga cabirayaa dadku markay isku ummad yihiin waxa weeyaan waa isku nafgeliya siduu rasuulkuba ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam qofka dadka muslimiintu inay kaljasad alwaaxid walaa taqtuluu anfusakumna culimada qaar saasay ku macnaynayaan ha isdilina oo qof walooba qof kale ha dili tadaaharuuna calayhim biاlimi wاlcudwaan mudaaharaadku waxa weeye xoojin qolada maalintaa lagu duulayo waa la bahaysanayaa gacanta ayaa la saaraya dembi iyo xadgudub waa arrimaha ilaahay u diide wey in la kaashado watacaawanuu calى اlbiri والtaqwى walaa tacaawanuu calى اlإثmi wاlcudwaan cidnaba lagama ogolaa in xadgudub iyo dembi la isu kaashado waajibkana waxa weeye samafal iyo alla kacabsi in la isu kaashado xataa markuu nebi maxamed yimi calayhi salaatu wasalaam madiine sida macruufka ah heshiis buu la qortay heshiiskaasi heshiis dheer buu ahaa in wixii wanaagsan la iska kaashado ilaa magaha la wada bixiyo magaalada la wada difaaco gaalka aan la isu soo raacin saddexda qoloba ballantiibay ka baxe reer banu reer banu qaynuqaac baa u horeeyey reer banu nadiir baa ku xigay reer banu quraydaa u dambeeyey saddexdaba markay ballantii ka baxeen buu gacan saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam halkan aayadda haddaynu dibigu u noqonno ilaahay uhi wain ya'tuukum usaaraa tufaaduuhum kuwii aad la dagaalamayseen haddii ansaartii idinla soo cotay ay soo qabsadaan maala qolo yuhuudda iyo qolo ansaarabaa wada socda yuhuuddibaa qaar la soo qabsaday way arkayaana waxay leeyiin war bal annagaa isku qolo ah haatan maal baanu ka bixinaynaa iska sii daaya marka labadii arrimoodee loo diiday oo ahaa inaan la isna dilin la isna barakicinin tii dilkii way sameeyeen barakicintii way sameeyeen madax furashadiiba laakiin ayay fuliyeen wa huwa damiirkaasi waa damiiru shan الشhaأن والأmr arinkuna wuxuu yahay muxaramu calaykum ikhraajuhu hadde waxaa laydiin diiday inaad qaxisaan saaxiibadiin iyo walaalihiin waana yeesheen wixii laydiin diiday oo fasheen waa ku eedeysan yihin waxyaabaa lagu ceebeeye waxaa ka mid ah fatu'minuuna bibacضi اkitaabi watakfuruuna bibacض kitaabkii baa bar rumayseen oo ah maxay dee inay kuwaa la qabsaday xoreeyeen qeybtay ka gaaloobeenna waxa weeye inay walaalahood laayeen ay qaxiyeen waa ceebahood ceebahooday ka mid qofka sidaa sameeyaana ama ummadda sidaa samaysaana waa khizyun fi lxayaati dunya adduunyadoo dulle ku dhaco iyo aakhiro loo soo xaadiriya ilaa ashaddi alcadaab waa aakhira la-aan iyo adduunya la ehelkaaga dullaysato oo sidaa aada u gasho markaa tafsiirka aayadda marka la eego kelimaadku caynkaa weeye laba arrimood oo waaweyn oo reer banu israa'iil loo diiday baa innagana laynoo diiday markaynu isdul taagno labada arrimood innagoo waaqaca muslimiinta eegayna midi waxa weeye safku dimaa bikayri xaq dhiiggiioo gardarro lagu daadiyo midda labaadna aynu arkaynaana waxa weeye atahjiir barakicinta dadka la barakiciyo ee gardarro iyo xaqdarro lagu barakiciyo ama lagu qaxiyo ama lagu firdhiyo dhiigga qofka muslimka ah iyo xaaraantinimadiisa islaamkeenu aad buu uga digay diimaha samaawiga o dhammina waxay isku raacsan yihin wey cuqubadaasi intay la eg tahay suuratu waxaad ka akhriyaysaa suurado badan laakiin suuratu النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم khالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شن balaayo waaweyn baa ilaahay uu ku ururiyey qofkaa muslimkaa qofka xaqdarro u dila ilaahay baa u cadhooday waa nacdaray naar buu ku waarayaa waxaasoo dhan baa ku urursan ibnu cabaas wuu ka yaabay aayadda wuxuu ihi waa toobadba ma lahaba mar hadduu qof dilo sida sida eh, gaalku markuu ku dhinto gaalnimo loo naarayunbaa kaana loo naaraya diimaha samaawigii sidaa aynu arkayno halkan ku arkayno way ka midaysnaayeen qofka bani aadamkaana xaqdara lagu dili min ajli dalika katabna calى bani israa'iil annahu man qatala nafsa bigayri nafsi aw fasaadi fi اlardi fakaأnamaa qatala الnaasa jamiica waman axyaahaa fakaأnamaa axya الnaasa jamiica qofka qof keliya gardarre ku dilaa wuxuu u taagan yahay inuu dadkii oo dhan laayay waayo hal karaamay dadku lahayn hal gidaaroo karaamo iyo xurmaabaa ku gudbanaa mid hadduu soo jiro dhagarqabaa la yidhaahdaayo dhiiggaasu dhiiggii u dhadhansanayaa isaguna wuu quusanayaa waa la iska ilaalinayaa marka dilkaa isaga ahee xaqdarrada ahi culaysku leeyahay daraaddeed maalinta qiyaamaha markuu ilaahay xisaabinayo xuquuqda addoomaha udhaxaysa waxaa u horeeya miiska lasoo saarayo wey awalu maa yuqdaa bayna alcibaadi yowma alqiyaama addimaa waa dhiig maxaa xaq ahaa maxaa gardarraha keebaa gardarro loo dilay islaamkeennu waxa uu ka taagan yahay dilka qofka muslimka ah waxa uu la mid yahay muqadasaadka loo dhinto ee loo dagaalamo ee la ilaaliyo ee la weyneeyo kacbada ilaahay xaramka ilaahay biraha xurmada leh waa dardaarankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u dambeeyey su-aalu asxaabta weydiiyey saddexoo bishani waa tuma oo maalinku waa kuma halkaynu joognaayo markay asxaabtu soo jeesteen su-aalihii daraaddeed ayaa wuxuu leey ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada war dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna inaad ku kala xadgudubtaan xur bay leeyihinoo waa xaraam sida xaramkan iyo waktigan xurmow leeyihin ibnu cumar allaha ka raali noqdo maalin maalmaha ka mida buu kacbad u ag fadhiyaa sidaasuu eegay kacbadii maa cadamaki wa cadama xurmatak alla weynidaa xurmadaadu weynaa laakiin qulaahi qofka muminkaa xurmadiisaa kaa weyn ilaahay agtiisa buu macnaha iyadoo dee kacbada midoo cagaf qaato gebigeedaba meesha muslimku u tukanayo uu mariyo baaad ayay la mid tahay dee qofkaa walaalkay aad sida dhibta yar xabadda ugu dhufanayso qofku hula-aana wuu gami karaa hoyla-aanna wuu gami karaa haddaanu godob lahayn oanu walaalihii dhiig iyo godob ka gelin xadiidkii bukhaari wuxuu laa yazaalu lmu'minu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofka muslimkii waasac buu iskaga jiraa raax buu iskaga jiraayo xor buu yahay intaanu dhiig xaraama gelin kuweenii digdiglayaasha mid ka mid a ah, mid kale qori u qaato wuxu ullahi inaan kow kaaga sii isla markaasuu hi wallaahi adiguna inaad ka carari waddanka waaba intaaba hadduu dilada halku joogaya halku gelaya waa kaa nin waliba reerkoodii wuu tegi kari laayay dad badan oo acyaanteenna ah ninka reerka laga dila ahi beeshoodii wuu tegi kari laayay waar maxaad u tegi weyda haddaad dhakhtar ahayd haddaad wadaad ahayd haddaad ganacsada ahayd war qaar annagaabaa aanaa jirto oo way igu quusanayaan buu kuleeyahay maba kuwoodii wax u tari lahaaba maba dhex tegi karaba wuu soo eegi kari laaya wuu dalxiisi kari laaya waa kaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa qofka doonaya inuu hula-aan iyo hoyla-aan iska gam'o oo u raaxaysto godobtu iska daynaya iyo muslinka dhiiggiisa waxaa aada u sii cajiiba xadiidka kale isaguna sugan tirmidi uu warinayo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyay maalinta qiyaamaha waxaa imanaya qofkii la dilay iyadoo dhiiggu saa hawda u hayo wuxuu ku dhegayaa kii dilay wuxuu leeyahy ummaddii oo dham way taaganti oo calaamo laga muujinaya wuxuu leeya ilaahw kana ay dilee bal wuxuu igu dilay weydii xadiidku waxa uu leeyahy xataa yudniyahu min alcarsh way isjiidanayaan ilaa carshiga ilaahay ku dhowaadaan bal imise soomaaligaas qabsanaya waaye madaxay isku wada dhegaysa ilaahuna badbaad war hala iscafiyo magaa halaysa siiyo dembiga halaysu qirto asbaabta keentaynu isdultaagi lahayn markaynu waaqiceenna eegno waxyaabaha keeni kara dilkaa isaga ah ee aadka inoogu faraha badan ee horumar la-aanta iyo inoogu ma inoogu wacan dibdhaca ah. waxaa ka mida ah aljahlu bidiini wa xaq lmuslim qofkiioo diintiisii ka jaahilah iyo xaqa walaalkii walaalkaaga aabbiyo hooyo wada idin dhaleen dee waad iska daysataa sida badan oo waa kanaad u dhimanaysaa sooma marka dadku waxaanay garanayn kan iimaanka ay ku walaaloobeenna inuu walaalkiisan oo kale yahy inama almu'minuuna ikhwa haddii fikirkaasi iman lahaa uu iska dayn lahaa shaacir baa gabya wuxu uhi akhaaka akhaaka faina man laa akhan lahu ka saacin ila اlhayja bigayri silaax warhoy walaalkaa ilaasho war walaalkaa ilaasho nimaan walaal waa waranla dagaal socda bu nin waraanla ahoo bilaa qoriyo dagaal baan gelaya horay baa laga dilaya marka markii nin waliba walaalkii uu dilay unbaa isagana gaal dilay oo cidlo laga hela marka arrintaasina waa arrin aada u muhiima inuu qofku dareenkaasi yimaado qabyaalada iyaduna ka mid a ah laba siyood baa adduunka loo fikiraayo alumamiyatu walqabaliya in ummadnimo loo fikiro iyo in qabalinimo loo fikiro islaamkeenu ummadnimaha loo fikiro ha loo socdo hala aamina buu leeyahy wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ummad baan ilahay idinka dhigay bu waina haadihi ummatukum ummatan waaxida qur-aanku ummad buu sheegaya dee markaad adiguna qabiil sheegto dee alaxbaad ka jabaysa ummadaha kale caalamka ku nool iyagoon islaam wadanin haddana ummadnima u fikiraya dadka had iyo jeer umadnimada u wada socda horumarkooda u dhaqsanaya bal dadka soomaalida la jaarka ah sanadihii u dambeeyey ishriin sana alakhiira koritaankay samaynayaan iyagoo qabaa'ila umadnime u socdaa haddana jumhuurkooda iyo xoogooda iyo dhaqaalahooda iyo milatarigooda xoog u soconaya sidaasi qadiyadaasina waa qadiyad aada u muhiima umadnimadaasi islaamkeennu una weyna barayaa mabaadida caalamka soo maray oo dhan qolo ogolaatay qabyaaladda ma waayo meelay isku taagtaa baan jirinba meel salaad ka bilaabaysa wad yaro wadaysa way degaysaa wad yaro wadaysaa way kaa maranaysaa un afar ailmaadeertiinun baa isku soo haraysaan marka dambe waxaad hogaamisay iyo waxaad wax ka iibisay iyo haddaad sheekhtay waxaad wacdisa midna soo hari maayo way kala yaaceen ila wax deeqayaan jirin waxaa ka mid a ah ataxriishu min alacdaa shisheeyuhu badeecadda keliyihuu iibiye ama maqaska keliyihuu muslimka u isticmaalaa waxa wey kala jabiyo waliba qabyaalada u kala jabiyo istraatiijiyadda ugu weyna isticmaalaanba iska macruuf wey ama xuduud ha u dhigaan ama qabaa'il ha u bixiyaan ama kooxa ha u isticmaalaan dhaqaalaha u weyn qaybintaa lagu bixiyaa kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'ha allah ilaahay baa wuxuu leeya gaalku dabuu idinku shidaya anaana baktiinaya haddaanu ilaahay naga baktiinayn oo istikfaarta iyo awliyada aynagu jiraa beri horeynu guban lahayn marka dabkaasi ilaahay uu sheegay wuu baxayaa madaxa markuu isugu dhuftay isla kululaadaan buu kan isla soo taagaya wuxuu le anaa kaa celina maxaad ii ogoshay dee dalkana waan ku ogolay dadkana waan ku ogolay balkaasuna iga filow waxaa ka mida ah dunuwulhimma dadkii oo hankoodii yaryahay ummadda cidda had iyo jeer hor hor kacaysa marka waxooduba uu ku urursan yahay inuu maal yarna helo mansab yarna uu helo magac yarna uu helo meelaha la yaro wadwado oo hankiisiiba sidaa u yaryahay dee halaag baa u dambaynaya qofka hanka weyne waxa weye ilaahay agtiisiiy ummadda agteedaba qofka magac wanaagsan dhiganaya magacaa wanaagsani isagu u shaqaynaya ummaddiisu u shaqaynaya ubadkiisu u shaqaynaya magacaa fiican marka ilaahay agtiisa inaad magac fiican ku yeelato ummadda dhexdeedana magac wanaagsan waa himada saraysa wey ilaahay kaa raali noqda subxaana watacaala oo cadaalada eh, ogaato marka hankii baa yaraaday hankii baa yaraaday waay dadkiiba kaga ururtay in badanoo ka mid ah idinku waxela iyo adigu waxel waxel sida loo leeyahaybaa waxwaabaa ka dhacaya dhan walba waa lagu qadaya waxaa ka mid a ah waxyaabaha keenaya iimaankaoo yar iimaanka ummadda haddii loogu dadaalo aqoon maadiya aada loogu dadaalo adduun badan lagu bixiyaa laakiin haddii ummadda islaamka diinta lagu barbaariyo oo da-yarta la kobciyo aqoontooda iyo garaadkooda siduu nebigu u kobcinaya calayhi salaatu wasalaam waxay soo bixi doonaan runtii isbedel baa iman doona waxaynu ogsoonnay marka taariikhda islaamka ilaa way ku fijireen muslimkuyo u kici jireen waxaa jiray dowladihii ugu qiimaha badnaa dowlad ka mid oo ah la odhan jiray dowlat lmamaaliik dowladdii addoommaha dowladdaas waxay ku timi dadkii muslimiinta markaa ka madax ahaa ayaa nin ka midii wuxuu soo urursan jiray dadka aan qabaa'il ku aftirsanaynin addoommihii la xoreeye ah ciidankuu ka dhigi jiray intuu cilmiga diinigaa baru ciidan ka dhigi jiray markii dambe wuxuuna noqdeen saraakiishii waddanka iyagaa dowladdii la wareegayba waxaa raggii gaalka ka hiray ee fogeeyey gaaladii macatabku dirirkaabay ah ahayd qur-aankuna wuxuu ina barayaa qabyaaladii carab haysata iimaan baa lagu riixay واذkuruu nicmaة الlahi عalaykum id kuntum acdaaءa faأlafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaana binicmati waa nicmada iimaanka markaa qofkani waa inuu gartaa qofkan kale waxa uu yahay iyo shisheeye iyo sokeeye intaa waxa sii raaca taasi markaa waxaynu ku baraarujin lahayn qodobkaa qur-aanku isdul taagaya ah safku dimaa dhiiggaa xaraamta ee daadina daadanaya asbaabta keenaysa iyo siduu islaamku uga digay qodobka labaden raacin lahay waxa tahjiirka ba sahlana laftiisu tahjiirku barakicinta iyo qaxinta iyaduna wax xanuun badan weeye qofkii qaxoonti soo maray baa garanaya qofka qaxoonti soo maray ee barakacay wuu dareemi karaya xikmad baa waxay leedahay fuqahada aada u isticmaaleen mufaaraqat lma'luufi mashaqa wixii ma'luufkaaga ahaa ead la soo qabsatay inaad ka kacdaa wax aada u dabqasho badan weeye waa dalkaagii dadkaagii duunyadaadii intiiba markaad weyday maluuf bay ku ahaayeen eed cidlaysa soo taagto meel la galaa la waayaya wax la cunaa la waayaya wax laga shaqeeyo wax la karsado dadku qori unbay wada noqonayaan waa dareenku qabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii laga eriyey maka ayuu dib u soo eegay meel dhexe markuu marayo markaasaa wuxuu dhulka ilaahay oo dhan adaan kugu jecela ilaahayna kugu jeceliyey haddaan tolka iga saarinna kaama baxeen abubakar iyo bilaal iyo markay madiine joogaan markay xanuunsadaanba gabay bay tiriyaan maka iyo dhirteedii iyo xubulwadan ay u calaacalayaan ay u cabanayaan xanuunkii madiine markuu qabsaday casrigan aynu joogno caalamka waxaa lagu tilmaamaa tiradiisu inay tahay toddoba kun oo milyan iyo badh adugu sideed casri sanadkan soo socda waxay ku dhowaanayaan bay leeyihiin sideed bilyan oo qof ama sideed kun oo milyan baa lagu sii socdaa dadka muslimiinti waa boqolkiiba afar iyo labaatan taqriiban rubuc meelaha rubuc bay ku yar dhow yihin laakiin qaxoontiga caalamkaoo toddobaatan milyan maraya sanadkan boqolkiiba toddobaatan weeye muslimiintu saddex rubuc weeye qaxoontiga dadkii adduunyada ku noolaana rubuc bay uga dhigan yihin marka qaxoontiga waxa uu batay oo adduunka inta qaxaysaaba ay u badan yihin mid isagu sidiisa isu soo barakacay oo adduun doonayo gaal kusii cararaya oo arsaqadoona qaar gaaladu ay soo eriyeen qolo kaloo iyagu isbarakiciyo muslimka barakacayaasha adduunku boqol kiiba toddobaatan united nationka waxay leeyihin iyagu muslim odhan maayaan laakiin waxaad ka qaadanaysaa waddamaday sheegeen afghanistan ciraaq filistiin suuriya soomaaliya saasay dee leeyihin yaana muslimka ahayn innagaa kala soo baxayna dee iyagu waxay leeyihin waa waddamadaas taasi waxay kuu sheegaysaa inay yihiin dad runtii culays badani saaran yahay iyagoo weliba tiradooduna intaa tahay tahjiirku ama in dalkaaga lagaa eriyo oo lagu barakiciyaa waa asbaabta uu ilaahay ogolaaday in gaalka lagula coloobayo inamaa yanhaakum اllahu can اladiina qaataluukum fi اdiini waأkhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calىa ikhraajikum an tabaruuhum watuqsi an tawallowhum mar hadday guryihiinni idinka saareen oo diintiina idinkula dagaalameen dee difaaca buu ilahay leeyay jihaadkaba saasaa loo ogolaado suuratu markaad akhrido suuraة اxaj udina liladiina yuqaataluuna biannahum ظulimuu waina allaha calىa nasrihim laqadiir aladiina أkhrijuu min diyaarihim guryahoodii baa laga saaray markaasuu ogolaada ilaahay inay jihaad isku difaacaan waa dadka mudan markaad qur-aanka eegto dadkaa barakacayaasha in la caawiyo ee qur-aanku uu si u calaamadu leeya wax siiya ilaahay daraaddii weliba kuwa usoo barakacay ilaahay daraaddii iyo islaamnimo lagu eryanaya daraaddeed lilfuqaraaءi aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana kuwaad ilaahay daraaddii diin loo eryanayo caawiyo wax wixii aad bixinaysaan siiya buu almuhim waxaan uga jeedaa inaynu dareenno nicmooyinka waaweyn waxaa ka mida dadka muslimiinta inay dalkooda joogaan dadkooda weheshanayaan diintooda ku cibaadaysanayaan ay ku dhaqmayaan wax la fudaydsan karana maaha idan waxaa muhiima ah, qof kastoo muslim inuu isu taago ujeeddooyinka islaamkana waa ka mid eh dadka wixii midaynaya ee walaalaynaya ee quluubtooda isu jeedinaya iyo ku ururinta xaqa oo nacaybsiiyaha iyo naxliga iyo nashuushadda iyo wixii dadka kala firdhinaya ee qabyaalad loo kala erayo ee gun iyo gob iyo sab iyo ajiin iyo waxaad aragtay la kala wado ee dadkii la kala qufayo in laga daayo waa adduunka dad uruursi baa lagu jiraaye dadka islaamkaa la ururiyo quluubtooda la walaaleeyo hadday qabaa'ilkii wada hadli waayaan oo ummaddii isu iman weyda oo waxba tacaawun jiri waayo dee waa lagaa dhex toosayaa una meelaad martay lagu arki maayo marka labadaa arrimood waa laba mushkiladood oo ina haysta safku dimaa bikayri xaq dhiig daadanaya safki marka la idhaha safki waxa weeye wax qulqulaya oo shubmaya dhiiggaa daadanaya maalinba lagu leehay konton qabaa'il baa kadaa baa Eh, waxaas muslimkaa dhimanaya xaqdarada ku dhimanaya ama lagu dilayo iyo barakicinta ah. eh, laga yaabo qaarkood inay ku raaxaysanayaan guryo qaarka la leeyihin oo muslimiinta walaalahooda marka ayaan daradaa in acyaantu ay ku baraarugaan oo hormuud xaqa laga noqdo iyo wanaagga markaynu baraarujinaynaa waa kaas weeye wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallah subaa